bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb العaalamiin wالslaaة wالsلاam عlى أشhrف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى آlih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii sideed iyo tobnaad ee ka mida min ryaad الصاalixiin min kalaami sayid الmursaliin عalayh الsalaaة وaسلاam baab fi اlاstiqaamة wuxuu baab yahay toosnaantii lagu hagaagayo jidka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu u baab yahay al alistiqaama salafku siday ku fasireen baa ugu ron in lagu daayo wadaadihii dambe marka uun aayadaha iyo axaadiista ku yimid istiqaamada isku day inay qeexaan ama fasiraanna intay salafkeennu sheegeen ma aysan ka bixin sayidina abubakr asidiiq radi allahu tacaala canh sheikhu lislaam ayaa la weydiiyey aayadda usoo horeysa ee suuratu fusilat ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu uma istaqaamuu maxaa laga wadaa baa lagu yidhi sayidina abubakr asidiiq waa riwaayo ka sugan asaga oo kutubu zuhdi waraqaa'iq ku timid bisanadin jayid waana saxiix marka la fiiriyo imaamku wuxuu ku fasiray anlaa tushrika biاllahi shaya alistiqaamatu anlaa tushrika biاllahi shaya riwaayo kale anlaa taltafita ilaa ilaahin hayr اllah axadan alla ka ahayn adaan milicsanin odan alla u shariig yeelin baa istiqaamo ah ibnu qayim madaarij الsaalikiin markuu riwaayada imaamka fasiraya wuxuu yidhi yuriidu اlistiqaamata calى maxdi الtowxiid abubakar wuxuu u jeedaa in lagu toosnaado lagu hagaago towxiid barax tiran aan barxanayn oon wax kale lagu khaldaynin lagu labaynin sayidina cumar asna amiiru اlmu'miniin alkhaliifat araashid ayaa isagu wuxuu ku fasiray istiqaamada markii la weydiiyey alistiqaamatu cala اlmri wاnnahyi walaa taruuqa rawaqaana ahacaalibi sidaasoo isaguna yidhi waa inaad ilaahay amarkiisa wuxuu ku faray aad ku hagaagto wuxuu kaa reebena aad ka leexato ad ka joogsato oodan wareegaysanin oodan amarkii ilaahay ku tumanin nahyigiiyo xumaantii wuxuu rabbi kaa reebeena aadan xantaysanin ama aadan qayb goosanin siday u wareegaystay u dhagar badan tahay dawacadu cumaan bni cafaan baa asaguna istiqaamada aayadda markii uu fasiray istaqaama wuxuu yidhi waxaa laga wadaa akhlisu اlcamala lilahi subxaanaه wa tacaala ilaahay camalkiiniya waxaad qabanaysaan u saafigareeya keligii oo la imaada wixii khayra cali bn abi aalib ibn cabaas ayaguna waxay dhihin istaqaamuu waxaa weeye waa addu lfaraa'id abu bakar cumar cuثmaan caliy iyo ibn cabaas waxay ku dul wareegeen nin khasisa nin ballaadhiya kulli waxay noqotay ilaahay subxaanahu wa tacaala jidkiisa in lagu hagaago amarkiisa la qaato xumahana laga leexdo intaa unbayna ku dul wareegtaa darajooyinku marka waa saddex marka istiqaamada laga hadlahayo alistiqaamatu wاlmuqaarabatu wاltafriitu saddexdaas weeye inaad ku toosnaato ilaahay amarkiisi iyo xaqi oodan bidixii midig midna oga leexanin oo shay walba sidii loo rabay oo la timaado shay walbo ilaahay ku saaray sidiisii wax walboo rabbigay kaa reebay aad ka fogaato adoon xumaan ku dhacaynin waajibna aan ka tegayn nabigu calayhi salaatu wasalaam middaa wuxuu sheegay inaan la awoodi karin istaqiimuu walan tuxsu toosnaada oo ariiqa ku hagaaga mana awoodi kartaan aadamuhu waa bashar magafe waa alle uu surmaseegtayn uu gabadhici gowrgowr badan baa imanaya saa bay ku ducaystaan ilaahw gafka annaga iyo ha kulmini gafki annaga iyo geeryadayada allow ha kulmini nabigu wuxuu marka istaqiimuu wadada rabbigay ku hagaaga ku toosnaada walan tuxsu mana awoodi kartaa ay lan tastaiicu maalinkii qalamu takliif uu ku qabtood baaluqdo ilaa xilliga lagu goddhigahayo in meel walbo ilaahay kaa rabayna aan lagaa waayin shay walbo uu rabbi kaa reebay iyo meel walboo lagu diidayna aan lagugu arkin way adag tahay aadama inay ka suura gasho ilaa dadki ilaahay dhowray ambiye iyo rusul mooye al alistiqaama marka waa midaas almuqaaraba waa maxay almuqaaraba waa inaad shaygii waajibkaa aad u dhowaato haddaad boqol kiiba boqol aadan keeni karin inaad soo dhawayso inaad soo dhowayso inta dadaalkaaga ah ee awooddaada ah. tusaale gaaban haddaad meel taargada ama wax la dhiga aad tooganayso haddaad la hesho oodan toban kileedba aadan seeraynin oodan la gafin maxaa la yidhahdaa waa istiqaamo iyo isaabo wey alistiqaamaةu wاlisaaba haddaad agga ka dhigto oo agga ka dhigto oo agtiisa ku dhufato ood hal sinti dhaafiso ood mid ka soo dibdhigto maxaan leenahay waa dhaweysa muqaarabo targetkii iyo wixii lagu toogdhisanaya halkaa isagoo ninkii bari u ganan leemkii bari la aada marna xaggaasio koonfur la aada mar itaaliya mar hoostiisa ku dhufta oo cagaha iyo faraha iska gooye kaa waa maxay waa altafriid wاdayac isaaba idaaca iyo muqaarabo wey darajaadku tuu nabigu marka le calayh الsalaaة wasalaam ma awoodi kartaan waa alistiqaama boqolkii leebba inaad meesha la hesho shay walba sidiisa ku keento ilaahay ummadduu dhowray keliya awoodda idan taasaa marka baabku ku saabsan yahay qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi fastaqim naba allow toosnow kamaa umirta sidii laguu faray u toosnow sidii laguu faray u hagaag suubarow nabigaa lagu halqabsanayaa ummaddaana loo jeedaa haddee maxaa yeelay ibnu cabbaas wuxuu odhan jiray waa ashaddu aayatin nasalat fii kitaab illaahi calaa rasuuli ugu culus ee kitaabka rabbigay ku timid ee nebi maxamed ku soo degtay fastaqim kamaa umirta u hagaagoo u toosnow sidii lagu faray saa darteed nabig wuxuu odhan jire alayh isalaat wasalaam shayabatnii huudun wa akhawaatuha hud oy aayaddu ku timid iyo walaalaheeda ka agdhow baa i ciraysiiyo i cimri dedejiyey ruuxu markuu fikiro oo ilaahay ka fikiro subxaanahu wa tacaala wacdigiisa iyo waciidkiisa asaga surmasheegtayntiisa gaabintiisa mas-uuliyadda la saarayo ummaddii loo diray xilkuu ka qabtay ee yihiin idan waxaa weeye hadduu wax garanayo hadda waa cimri degdegayaa waxay dhaheen soomaali xil garanayeyna dhimay midkaan garanayninna meeshuu dhaforawe yahay waa dameer wuxuu garanayaa ma nabad iyo khayr buu maxaa maqan waan cabbaynaa waan cunaynaa yacni wax kaloo ka maqanba ma jiro xabadda jabaatag markay iskugu hagaatay iyo koobka adduunkiisu waa isku dhan yahay aakharana hawl u taalla ma ah idan fastaqim kamaa umirta wa ashaddu aayati nazl cala rasuuli alayh isalaatu wasalaam marka aayad culus wey waqaala tacaala ilaahay wuxuu kale in aladiina qaaluu rabbuna allah kuwa yidhi ilaahay kuwii rabbiga iyagu aan caabudayno waa allah waxdahu laa shariika lah uma intaa kadib bacda aliqraar istaqaamuu ku toosnaaday cala qalban waqaalaban qowlan walisaanan tatanazalu waxaa ku soo degta calayhim dushooda almalaa'ikatu ay cinda alixtidaari oo cinda almowt markay naf baxaayaan malaa'igtaa ku soo degaysa tatanazalu calayhim almalaaika malaaikatu raxma xaafadadii ayaa imanaysa ayagoo odhanaya anlaa takhaafuu ha ka cabsanina min dunuubikum anlaa takhaafuu ha ka cabsanina waa bishaaraynayaan dadku ahli khayrka ee towxiidka ku hagaagay ee istiqaamada la yimid xadiid dacfi ku jiro cinda النasaa'i fi اlkubra وabi yaclى وaxmed وغayrihim bazaar min xadiiث ibni cabaas inuu abaan jeclahay waxaa ku yimid qad qaalaha أkar الnaasi qad qaalaha الnaasu aayadda in اladiina qaaluu rabbuna اllah uma اstaqaamuu nin walba wuxuu leeyahay rabbigay waa ilaahay waanan dadaalaya waa toosnahay qad qaalaha الnaasu uma kafara biha akaruhum faman qaalaha wاstaqaama uma maata calayha fahwa miman istaqaam ninkii yidhaahda saana ku hagaaga kuna dhinta fahwa miman istaqaam laakiin afkaa laga yidhaahdaa dadka badankoodna waa ku kufriya ima ictiqaadan wa ima amalan camalan aayad markaadu culus wey alaa takhaafu ha ka cabsanina dunuubtiinna iyo waxa idinka dambeeya walaa taxzanuu hawalbahaarina walaa taxzanuu calayhim dunuubtiinna laba tafsiir baa ku jirto anlaa takhaafuu min dunuubikum dunuubtii aad gasheen fi dunyaa hadda in laydin cadaabaa ka baqina maxaa yeelay qultum rabbuna allahu uma istaqamtum malaa'igtiina waa bishaaraysay bishaaradaa cinda almowt markaad naftu kaa baxda weeyaa loo badanyahay bacdu slna waxay leeyihiin waa marka qabriga laga soo baxayo ruux walbao mumin ahlu khayra qabriga marka laga soo saaraye aakhre la iskeenaya banka qiyaama la imanayo malaa'igtii qiimaha badnayd baaba sugaysa malaaigtu raxma ahayd xafadadii baa sugaysa raqiib iyo catiid baa sugaya waa loo bishaaraynaya isagoo marka niyadiisu degan tahay buuba qabriga ka soo baxaya banka qiyaamana soo aadaya anlaa takhaafuu ha ka baqayna min dunuubikum walaa taxzanuu calayha ana ka walbahaarina hawshaasi waxaa rabbi baa idinka asturay haddana laydinku cadaabi maayo haddana waxay yidhahdeen jamaca min asalaf tafsiirka labaad anlaa takhaafu aakhara iyo wax idinka dambeeya haka baqina bishaara baan idiin dhibnay walaa taxzanu waana ka walbaharina waxaad ka soo tagteen ahl iyo caruur iyo awlaad iyo adduunyo ah annagaa idinku sii simaynooo ahl iyo gacal idinka dambeeya ah intan dambeyna marka bishaaraysta biاljannati janno bishaaraysta allatii jannadaasu kuntum tuucaduuna laidin yaboohi jira fii kitaab illaahi naxnu wliyaaukum gacalkiinni baan nahay malaa'ikatu raxma alxafada gacalkiibin baan nahay ahlu jannow wliyaaukum ansaarukum wa acmaalukum fi lxayaati dunya adduunka noloshiisiiy wa fi laakhira maxaa yeelay haddaan adduunka waagajoogna idin kaalmaynayna oo idin difaacaynay oo shaydaanihi jinihi shayaadiin laydinka difaacahayo wixii khayra laydinku tirtirsiinhayey lagu caawinayay haddana xilligaad ugu baahi badnayd lagaa dhaqaaqi maayo waa lagu helinaya walakum waxaa idin hadaa fiiha fi ljannati maa tajtahi anfusukum naftiinnu waxay jeclaysato ama ay damaacido walakum fiiha fi ljanna waxaa idin ahaadeen maa taddacuun waxaad weyddiisataan ama aad tamanidaan ama aad dalbataan nusulan waa martiqaad ka ahaada min afuur raxiim alla naxariis badan oo dhaafid badan martiqaad ka ahaada w jannada iyo wax walboo dalbatanaad helaysaan oo miiska idiin saaran waa martiqaadka rabiweyne subxaanahu wa tacaala kuwaasay subxaana wa tacaala sidaa lagu odhan doona allah nagu dara isaga awood leh wa qaala tacaala wuxuu kaloo alla yidhi ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu falaa khawfun kuwa rabbiganna waa alla yidhi allah waxdahu qowlkan marka waa qowl qalbi wاlictiqaad wاllisaan uma istaqaamuna waa camalkii jawaarixda ku toosidii lagu toosaya xaqa waxaa afka ka sheegtayood aaminto dhaqan ahaanna ku muujiso ayaa la doonaya falaa khawfun calayhim cabsi dushooda ma ahaanin howlaha aakharee ka dambeeya walaa hum yaxzanu mana walbahaarayana wixii ay ka soo tageen adduunyaana allah u titibinayo u hagaajinaya ulaa'ika kuwaas asxaabu اljanna jannada dadkeedi weeye khaalidiina fi ayagoo ku waaraya jazaan abaalmarin bayna intaa ku heleen laga abaalmarinayo bima kaanuu yacmaluun waxay adduunka ku samayn jireenoo ay soo abuurteen nin walbana wuxuu abuurtay buu goosanaya wa can abi camrin wa qiila waxaa li abi camrata sufyaan ibni cabdilah radi allahu tacaala canhu qaal saxaabigaas qultu waxaan ya rasuul allah rasuulka ilaahayow qul lii ii dheh ii sheego ii dardaaran way fi islaamka qawaaciddiisa iyo axkaamtiisa qowlan weedh iyo xikmo iyo murtiisii laa asalu ana weydiinayna canhu qowlkaasi axadan hayraka axad aan adiga ka ahay nabi allow tilmaan iyo dardaaran iyo murti ii dhiib ana axad bini aadamoo dambe aanaan weydiinon u baahanin oon ku dhaqmo ku dhinto waa hadal weyn qaala wuxuu hi nabigu wuxuu yidhi qul waxaad tidhaahdaa aamantu biاllaah qul aamantu billah allaan rumeeyey dheh ictiqaad qalbiga ka rumee afka iyo adinkiiyo dibnahana kaga hadal uma intaa kadib taraakhigan sumada ku jiro waa lirud baa loo jeeda wax kala hadha ma aha way wada soconaya imaanku qowl iyo ictiqaad iyo camal wada socdo rudba ahaan baa loo jeedaa uma staqiim intaa kadib toosno oo ku hagaag wuxuu ilaahay ka hadh xadiidkii ثwbaanna waa inaga tilmaa istaqiimu walan tuxsuu cinda muslim idan qul aamantu biاllahi uma اstaqim xadiidkan iyo aayaddii qur-aanka sheekhu soo sheegay suuraة huud fusilat iyo suuraة axqaafba waa isleeyihiin maxaa yeele nabigu calayh الsalaaة wasalaam kitaabka rabbigay buu fasiraa ilaa bacdu ahlicilmi ay yidhaahdeen xugum nabi maxamed ka sugan iyo xadiid ka sugan oo ka baxaya kitaabka qur-aanka ma jiro qul lii fi اlإslaam ay fii usuuli اlislaam fii sharaa'ic اlislaam islaamka axkaamtiisa iyo usuushiisa waxaad iga tidhaahdaa qowlan weer ay qaacido u jeedaa saxaabigu qaacido guudon rudha ku dhego laa as'alu canhu axadan hayraka aan axad bani aadana weydiinayn iska cad qaala qul aamantu billah allaan rumeeyey dheh allaan rumaysnahay uma istaqim waxaad sheegtay ku hagaaga ku toosnow وcan abi hurta radi allahu tacaalى canhu qaal qada rasuul اllahi sal lay slam istiqaamada awalkeeduna waa maxay istiqaamada waxaa ugu horeeya ilaahay oo keligii la caabudo oon loo shariig yeelin maxaa ugu dambeeya wixii xumahe rabbi kaa reebay walow karaahatan ood ka tagto wixii wanaagee rabbi ku faray walow nadban واstixbaaban ood ku hagaagto ayaa lagaa doonaya وcan abi hurta radi allahu tacaalى canhu qaala qada rasul اlah sal lay slam nabigu wuxuu yidhi qaaribu dhadhoweeya maluubkii laydinka dalbay wixii laydinka dalbee laydiin diray dhoweeya haddaydan boqolkiiba boqol keeni karin ila nabigaa soo sheegay alayh salaat wasalaam istaqiimuu walan tuxsuu qaaribuba haddata waa darajadii labaad alistiqaama almuqaaraba kadib maxaa xiga altafriitu walidaaca in la falo la gaabiyo la xaqii la dayaco diinkii lagu tunto hadda waa meeshii marka ahlunaar wey midda ayada qaaribuu sawaabka u dhawaada xaqa u dhowaada dhexdhexaysta qaaribu ay iqtasidu haddaad aad keeni weydaan boqolkiiba boqol dhaweeya wasadiduu toosnadoo xaqa ku dadaala sadido qasadkiinna qowlkiinna camalkiinna toosiya sawaab ka dhiga xaqa beegsada waclamow waxaad ogaataan iyadoo sidaa jirto haddaad istiqaama la timaadaan iyo haddaad muqaaraba la timaadaanba labaduba la kala qaadi maaye waclamu waxaad ogaataan annahu lan yanjuwa axadun midkiin ka badbaadi maayo oo minkum idinka mida bicamali ku badbaadi maayo lan yanjuwa badbaadi maayo axadun minkum axad idinka mida muslimiinay bini aadanow bicamalihi fi listiqaamati aw almuqaaraba camalkiisii boqolqiiba boqol uu keenay wixii loo diray ama uu ka fogaaday wixii laga reeba boqolkiiba boqol ama uu dhoweeyey boqolkiiba siddeetan toddobaatan ama sagaashan camalka asaga ah keligii haddii la fiiriyo oo naxariis rabbiga iyo fadli rabbi aan la raacinin midkiin ku badbaadmayo naar kaga badbaadi maayo qaalo waxaa idhi nabi allow walaa anta ma xataa adiga ma xataa adiga nabi allow maxaysaa u leeyihiin waa usuuliyiin waa fuqaho maxaa lafdigan cumuumkiisaa nabigu gelaya waana masle khilaafiya fi اlusuul ruuxa mutakalimka mukhaaibka ee hadlaya ummad la hadlaya weedhuu jeedinayo axkaamtuu ka hadlayo iyo awaamirtuu dhiibayo iyo wuxuu dadka ka reebayo asagu ma ku jiraa mise waa badangooni u tubanoo ummaddu la hadlaya hawsha khusaysa waa masle lagu hardamo fi lusuul laakiin saxaabadu waa maxay ayagu waxay qabaan hadalka nabigu uu sheego inuu kow ka yahay ilaa la hele daliil nabiga gooni u sooca qur-aankuna sidaasuu tilmaamaya ambiyado dhanna sidaas wey wixii khayr ummadda faran iyagaa lambarkowa ah. wix xumaan ay ka reebaanna iyagaa lambarkowa ah. qur-aankuna sidaasuu tilmaamay wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa ma ahnaakum can walaa anta ma xataa adiga nabi allow maxaa nabi allow adoo de wixii rabbi kuu diro kuu diro dhan baad u keenaysaa wixii uu kaa reebana sidoodu baad miyadan adugu camalkaada wanaagsan ee mustaqiimka aadan janno ku gelin qaala nab wuxuui walaa ana xataa anigu kuma gelayo kumana badbaadayo ilaa yatagamadanii allaahu rabbi inuu igu daboolo mooyeen igu dharqabta mooyeen biraxmatin naxariis iyo wa fadlin dheeraad oo minhu min allaahi ka ahaado ilaahay fadlikiisa ah iyo naxariistiisa inaan ku badbaado mooyeen camalkayga mujaradkaa ah kuma badbaadayo maxaa yeelay soo iskama hormarayaan marka aayadda idinku dambaysay iyo xadiidka haddaad tidhaahdaanna isma diidayaan jazaan bima kaanuu yacmaluun iyo lan yanjuwa axadu minkum bicamalihi waa isku baab isma diidayaan camalkaadu waa sabab wax sabab weeye laakiin wuxuu u baahan yahay dhammaystir seeftu waa alla waxgoysa laakiin waxay u baahan tahay ruux wax ku dhufta oo daarib ah waxay kaloo u baahan tahay inay af badan tahay waxay kaloo u baahan tahay meeshay ku dhacayso waa inay tahay meel u suubata inay kala go'do seef haddaad bir ku dhufato maxay ka qaadi leeb iyo gamuun aad loo afeeyey haddaad gaashaan ku sidaysa muxuu ka qaada wuu soo karoodaya maxalku waa inuu qaabil yahay camalkiinnu jannaad ku kasban kartaan waa haddii uusan rabbi idinla xisaabtamin wey maxaa yeele maa min wacdin fii kitaab illaahi wa fii sunnati rasuuli illahi sal ly slam ila walahu qaydun wamaa min waciidin ila walahu qaydun haddii lagula xisaabtamoo camalkaadii subanaa oo dhan halkan la saaro nicmooyinka rabbi kuu gaan lagugu xisaabiyo camalkaas muxuu noqonayaa wabwabuu noqonaya waxba mayahay buu noqonayaa wax ka soqaad yeelan maayo maxaa yeeley ilaah waxaa tidhi maalinkan qaan gaadhay ilaa maalinkan ka dhimanhaya kuma caasiin waxaa kugu filan in lagu yidhaahdo maalinkan aan qaan gaadhay ilaa maalinkaan dhimanaya ilaaha weligay waajib kama tegin maxaa kugu filan lagu yidhaahdo awoodda yaa ku geliyey madaa iska leh ku abuuray madaa is abuuray maya ishan iyo xoogan iyo caqligan iyo muruqan iyo laxaadkan ma adaa kasbaday ma adaa iskale soo nicmooyin rabbi ku siiye ma aha nicmooyinka ii dandhow haddii lagu yidhahdo aan xisaabtano xisaabi xil ma leh ishan saa iskale bigbigta ku hayse wax walba arkayse aad ku nicmadan aad leedaha ilaahay ku siiyey ma adaa iskale dandhowgeedii xisaabtadii soo gudbi nicmooyinkan rabbi ku siiye faraha murqaha xoogga caqliga markaad unto aad u macaansanayso hurdadan aad leedahay maa sha allah alxamdu lil axyaan bacda maa wa ilayhi nushuurtaad ku hayso yaa xaggey ka timid nicmooyinka lagu siiye abaalgudkoodiiyo shukrigood hortaba meel dhig ha dambayso ilaahu janno igeey ma keeni kartid ma keeni kartid kiina idinku yir waxaa laga yaabaa soddon jirka ama afartan jirka hadda maanta kun kabood buu adduunka soo xidha laga yaaba cagtisina weli waa tagata ma dhammaato agaha cad keliya haddii haddi la fiiriyo kabihii la geliya waa dhammaan iyaguna halkaasi taagan yihin dhammaan mayso xataa caga caddaan socoto maxay sameyn lugtu way xoog siiban kolba dahaadh bay bedeli halkeedii bay taagan tahay ictaalkaadii iyo mitirkaadi isma dhimahayo kabtu laakiin markaad sanad ku socoto eber noqoto ee dhanac u qallocsan qayb dhan baad cunaysaa waa in laguu kabool la toosiyo intaad u tagto kii kaboolaha uu kuu hagaajiyo cagta aad ku socoto ma dhammaanayso maanta socodka dheeraa wuxuu ka gooyo caawaa la soo buucinayaa waxnaad ma dareemaysa illa la buuxiyo roomaysa way qolof dhacsan kabnin cusub baa saaran waad socotaa miisaanka dheerarkaada iyo citaalkaada inuu gaabta lama suga laakiin kabti shanta inji ahayd markaad sanad ku socoto waxaa ka soo hadhi laba inji ka soo hadhahay waa nicmo yar ilahay kugula xisaabtamay ibn qayim wuxuu ka sheekeeyey nicmooyinka rabbi waxaa ka mida habeenkii waad seexaraysa ku qabato waad kici saxar ku qabatana waa toosi adoo khuurinaya dhagta ku jira laakiin neef ku qabato miyaa toosaysaa mise waad wadi ilaahay naxariisiisa neef ku qabato waad iska neefso ama ha shanqadho ama hoosta ka baxdo ayada taalla maxaa yeele neeftaasi in lagu toosiiyo iyo hurdada ku jirta kee qiimo badan neeftaasi eerkii hawadunba yar bedeli mooyeen culays ma laha furaashna mayso marana kaa khariibi mayso laakiin kaadi iyo saxaro hadday ku qabtaan adoo dhagta ku jira rabbi ku toosinaya maxaa yeele kuwaas adduunkay khariibaya waa naxariista rabbiga subxaanah wa tacaala afkaan ad aragteen carabkan wuxuu soo daynaya dhacaan iyo biyuu sii daynaya shay qallan haddii aad geliso isla markii wuxuu ku furhaya tuubooyin biyaa wuu qoynaya waad laqaysa hadduu shaygu aad u qoyan yahayna dhacaanku dhacaan yar buu sii daynaya carabka iyo afku sii daynaya intaa keliya haddii lagaa gooyo oo carabkaadii afkaadi waxba uusan dareemaynin macaan laa khadhaadh walaa dhadhan midnaadan dareemaynin cadaab iyo cuquuba ka badan ma jiro waxad hantileedoo dhan baad ku iibsanaysaa waan qolyo tabiiqa la socday ayaa wuxuu iiga sheegay mid hindi ah mise bakistani ba wuxuu nooga sheekeeyey nin waddan ay joogaan ninka ugu dhaqaalaa badan ah iyo toban sano wuxuu raadinayaa dhadhankiioo ka tagay wax u soo celiya toban milyan oo dollar ka badan buu bixiyey oo ku raadinaya dhakhtar ka daaweeya dhadhanka soomaalidu iyo xaaskay dhahan waxba ma wuxuu qabto intuu jabi unbuu diraa carab ma laha xuma dhamay yidhaahdaan laakiin carabna wali waxna ugu dhamiyaa baal carab soo taaganoo weynoo keendoo kala an buusan lahayn mid kuusanoo ku dhegan dhulka ugu dhegan buu oo wax ku dareema siduu wax u jajabay un bay eegeen ishaas ilaahay wa tacaala wuxuu ka dhigay waa wa waa cad meel ku yaaloo baruur ahaana waa baruur biyaha ku jira ishu ay ka yimaada ee ilaaliya waa biyo dhanaana ah, waa cusbo waad aragteen waxaa leeyahy haddii biyo macaan la gelin lahaa oo lagu dahaari lahaa qoraxdu markay kullaata ama aad dab u dhowaatood kulaaxdo way dhalaali lahayd way daadan lahayd saa baruurta iyo waxyaabaha hilbaha marka biyaha xareedda lagu kariyo isla markiiba way kala gooyaan somayda haddaad korinkor iyo shay aad karinayso cusbo ku bilowdana maantao dhan kuu xaabadan way kaa dhammaan maantao dhan bislaan maayo soo ma taqaanaa biyo dhanaan baa ilaahay isha ku gaadhay oy sii daynaysa ayaday difaacaysa haddii kale waa baruurtaasi way daadan qoraxda markay kullayso ama dab aad u dhawaato ishu way daadan lahayd laakiin cus baa ilaahay ku gaadhay waa ilaahay naxariistiisa subxaana wa tacala dhegta aragteen dhukay baa ku jira dhukaygu biyo dareerhaya ma ah wuuna khadhaaryahay inta wax khadhaaryahay wuu khadhaaryahay hadduu macaanaan lahaa quraanjo iyo cagagud iyo qurwaayaad kala bixi lahaydeen fayl baa laguu geli lahaa habeenka markaad seexato badhagaad tufayn maxaad samayni bakeeriga xalaad saa ku cabtay meesha dhigta haddaad ka tagto eruud maxaad ugu iman ciidan kale oodan aqooni meelay ka yimaadeen guri nadiifaad ah ka seexatay ciidan baaba ka shaqaysanaya macaan jecel quurwaayo waxbaa soo fukanaya dhagtaada xoogow timir hadday ku jirta sonkor ka warrama dhagaha maada seexateen weligaa dhagta wax ma ka galay waa xanuunka ugu daran wax oo macan lahayn baa dhegta gudaha gele qararafba kugu dhihi madaxo dhan ba qurur ku dhihi ma seexanis biyo ku shub saadhe warrafo nafta kaa bixi dhulkaygu waxaa laga dhigay dhiiqa adag d culmmadu waaa ilaahay xikmada ku jirto waxaa weeye xayawaankii gale intuu soo ordo adoon ogeyn galaa waa inuu ku dhiqaal raba ku bariiqdo oo cakawa uu gaari waayo cakawa hadduu tago gudaha tago uu cuno waa halis weeye dhagabeelka waxaa ka daran balansiga maskaxdaada dhumaysay iyo socodkaada waad duulaysaa dhagahaas wax yar hadduu gaadho adoo dhan baa dulduuli balansiga iyo miisaanka isku dheelitirnaanta jirka dhumaya saad moodaysaan ma aha haddii la macaanayn lahaa maxaan ku idhi cayaan baa shaqo kaa dhigan lahaa isagoo khadhaar hadduu jilicsanaan lahaana midkii ku dhacaa durba mari lahaa ood iyo khatar kuu geysan lahaa dhiiqaa laga dhiga adag oo ribood garaasa moodo xayawaanka ku galaa wuu ku dhiiqanaya caawar marka qararaf buu ku haynaya leannu lugihii wuxuu la galay meeluu ka bixi karin ilahay subaa waxaan u jeedaa nicmooyinka rabbi ku siiyo hadduu kugula xisaabtamo ee camalkaadi muxuu noqonayaa waxba yahay inu isfahnay saa darteed camalkaada janno ku geli mayside waa in ilaah inuu kaa cafiyo xisaabtankii nicmooyinkiisa ka abaalgudkooda ahaa markaasuu camalkaada wax ku taraya qaaluu waxay dhn anta walaa ana ilaa yatahamadanii allahu biraxmati minhu wafadlin rawaahu muslim muslim baa wariya xadiidka walbukhaari imaamku waa ka tegey buhaarina xadika xadiidku waa muttafaqun calayhi bukhari muslim waa isla warishaan wlmuqaarabatu waxaa weye alqasdu in la dhexdhexays ay اlictidaal aladii qasadkaasoo laa uluwa fiihi xadgudub uusan ku jirin laa uluwa fiihi hamboori iyo horumar iyo dhaafi diinka la dhaafo uusan ku jirin in siyad baraa laga sheegay hebel maxaad u xidhay wuxuu hi kacaankii buu dhaafay kacaankii ayuu dhaafayba marka muxuu u baahan yahay in wuxuu u baahan yahay la soo celiyo singubna wuxuu yidhi madaxweyne haddaan la kulmo wuxuu yidhi buu riwaayadan dhigay bay qolya warxungeysa igu diray oo lay balaayo wadaayo dowladdu afgembinaya maalinka dambaan la kulmay singuma dhinta misuu nool yahay allahu naxariis marka waxaa la yidhi buu ihi la kulmay markaan la kulmay yuri riwaayad bal aad dhigtee la sheegaya daar balkayada baa lala daara wuu daawaday anna waa fadhiya hawsha uu wuu ifiiriyey buui wax dhiba inaansan riwaayadu ku jirin marka wuxuu yidhi buui kuwii warxumatashiilka ah, iimaanka allah ka qaadee maxay warka beenta iigu sheegeen wuxuu yidhi laakiin waxay ku dhib yar tahay laba midun bay noqoni ummadda waad ka horaysaa ama adaan ku soo celin ama iyadan kaa daba keeni ummaddan soomaaliyeed waxaad ka hadlaysa afrikaan hal midoobe iyo halla socdo iyo gumaysaa layska qabtay waxyaabaad haabanaysa dal iyo dibadii adduunoo dhanba aad ka hadlayso soomaali ma fahansanee laba mid may noqon waad ka horaysaay in adiga kugu soo dabaalen kugu soo celiyo iyo inaan ayaga kaa daba keeno labadan bay tegi waxaan oga jeeda macalushaahidka alqasdu alladii laa hulwa fiihi waa inaadan dhaafin xuduudda shareecadu dhigtay xuduudba xuduuda ma anzal allah xadkii ilaahay dhigay ee uu caddeeyey rasuulkiisa caddeeyey waa inaadan dhaafin walaa taqsiira xaggana aadan ka dhigin idan gaboodfal iyo dhaafid baa la diidanya inaad gaboodfashood gaabiso iyo inaad antaraartood ka baxdo waa ku dhihi jiray dabagelisku aysan kuu bixin bayduna aysan kuu gu'in bayduna aysan gu'in waa maxay bayd sumartan cawrta iyo xoolaha waxaa loo xidhaa xadhig halkaa ka qabto weyn oo kabaalka iyo caynka islaha iyo hiryadaa jira midna sayntaa loo geliya asaguna sidoo kale kaa meeshu hayuu hayaa isku meel baa lagu idhaa culus maxaa loogu xidhayaa neefku markuu meel goda ka daadaga malke iyo jiiriya ka dhaadhacay hile iyo waxaa la diidan yahay xadhigga dambe inuu hiryada iyo rarada hayo uusan aqalkii ka dhicin qoorta luqunta neefka la gaadiidsanayo xadhiggaa dambe xajinayo kan halkan hayana muxuu anfacahayaa markuu meel sara ka baxaye jiir ka baxahayo ama malka ka baxahayo yaa la diidan yahay aqalka inuu ka siibto xagga dambe marka waa in shareecadu bayd iyo ay yeelato iyo dabagelis marka haduu dabagelisku ku baxana waa halis hadday baydu ku go'dana waa halis laa ghuluwa fiihi wala taqsiir wاsadaadu alistiqaamatu waa toosnaan xaqa lagu toosnaad iyo walisaabatu asagoo la haleela xaq oo lagu beegsado la beegsado la asiibo oon la garan marin yataqamadanii waxaa weye yulbisanii yulbisanii weeye ilaahay inuu ihuwiyo yasturunii igu asturo qaala culama waxay idhaahdeen maca alistiqaama waxaa weeye luzuumu طaacati اllahi tacaala istiqaamadu macneedu waa maxay ilaahay طaacadiisa oo daa'imtood joogtayso ood laasimto marna aada ka bixin qaaluu waxay dhaheen culummadu wahiya istiqaamadu weedha ayada uma istaqimuu nabigu yidhi waa min jawaamic اlkelimi waa weedhaha ururiya macnaha ballaa alfaadda kooban xaggana gudaha weyn jawaamic waa jamcu jaamica kelimna waa jamcu kelim marka waa qaacida jaamica waa weedh ururisa ah, wax ma dhaafta ah waxaa wey waa jaamica maanicaan u jeedaa wax ka baxaya ma jiro alistiqaama diinto dhan ba ah wax ka tegaya ma jiro wax wal waxaad dhihi kartaa waa meel istiqaama hadduu wanaagsan yahay haddii xumo laga fogaado u yahayna waa meel istiqaamaad dhahaysa waa min jawaamic اlkelimi waa weedhaha ku wada wax ururiye xaggana midhahoodu yar yahay macnahooduna guda ballaadhan yahay wahiya istiqaamadu nidaamu اlumuuri ay umuur اddiin diinta arrimeeda weedhi taxaysa wey waa macno taxayo tusbax sidii loo taxo kale u taxaysa wabilaahi towfiiq sida allahna iskale waafajinta iyo inuu kugu ajijiyo kugu ilhaamiyo inaad xaqa ku toosto baab fi التafakr fi makhluuqaat اllahi tacaalى وfanaaء الdunya وahwاء الآkhiraةi وsائر umuurihima وتaqصير النفس وتhdiibiha وxamli calى الاstiqاamة yani mar haddii istiqaamada sidaa u qiimo badan tahay oo aayadahaas axaadiista ay ku yimaadeen waxaa la rabaa nafti marka in la dagaalamo la layliyo la carbiyo la soo loodiyo ilaahay addoon looga dhigo oo lagu xidho in loo baahan yahay baabun wuxuu baab fi tafakuri in laga fikiro oo ruuxu maskaxdiisa iyo maankiisa dhugto fii makhluuqaat illaahi tacaala ilaahay waxyaabuu abuuray dalaa'ishu ilaahay subxaana wa tacaala kutusahaya weynankiisa cadamadiisa rabbinimadkiisa wuxuu kaa mudan yahay wuxuu yahay wanaag iyo kamaal iyo jalaalah laba ku tusaya dalaa'il اlaafaaqi wa dalaa'il اlanfus sanurihim aayaatina fi اlaafaaqi wa fii anfusihim wa fii anfusikum afalaa tubsiruun idan dalaalaة اlanfus wa dalaalaة اlaafaaq labadaasaa u xoog badan aladila cala اllahi subxaanaه wa tacaala waxaana u qiimo badan oo qur-aanka ku noqnoqda qur-aankuna uu tarkiisiyaa uu ku biyo dhegtaa dalaalaة اlaafaaq iyadaa u weyn lakhalqu الsamaawaati wاlأrض akbaru min khalqi الnaas samaawaadkii dhololka la abuuray cirka la abuuray baa ka weyn oo ka cajab badan dadka abuurkiisa shayga in la abuuroo la bilaaboo la unko ayaa ka weyn bini aadamku qudradiisa marka la eegay kana adag shay aad abuurtay inaad soo celiso shay aad samaysood baabi'isay dib u soo celintiisa iyo shayga inaad unkuntood bilowdo adugu aad asaasto way kala adag yihiin xisaabbaa laga yaaba intay kugu adkaato ood ka shaqayso in rabbi kugu aadiyo mar labaadnaad ku celin weydo weligeesumayd arag telefoonkaa jaamgarooyey baad sad u qoqdayn baa kuu furmi meeshaad martigaran maysid dadaad ku soo celisid wadnahaad ku dhufan meel kala waad xidhaysaaba idan shayga inaad samayso ood ka bilowdo min laa shay min alcadam ood adugu unkadood bilowdo asaasto ood hal abuurkiisa yeelato iyo shay aad samaysay ood baabiisin inaad dib u yeelma naqdo oo dib u soo celiso kee daran bilowgaa daran bilowga bilowgaa daran whuwa اladii yabdأ اlkhalqa uma yuciiduhu wa huwa ahwanu calayh yabdأ اlkhalq uma yuciiduhu wاlإicaadaةu ahwanu min اlاbtidاء iskuma dhowo iyadoo sidaa ay tahay min baab in adu wax lagu fahansiiyo oo ilaahay subxaanaه wa tacaala shay walba aa u simeeya qudradiisa laakiin adaa lagu tusaaya maadaama aad ku fahmayso fiطrada bini aadamka waa maxay alibtidaء ashad وaصcabu min اlإcaadة التafakr fi makhluuqaat الlah marka saddex maqaam baa halkana jira maqaam اlyaqada وmaqaam اlfikra وmaqaam اlbasira alyaqada alfikra albasira saddexdaasaa lagaa rabaa alyaqadatu min alhafla wey qalbigaadu waa inaad dhabaandhabtood toosiso oo uu ka tooso hurdada iyo allahalmaamidda iyo fikir la'aanta iyo dabaalnimadka oo bahaa-imta wax kaga duwanaato oo qalbigaad u baraarugo caqligaad u baraarugo fikira hadihi alyaqadatu min alhafla markuu qalbigaad u tooso u fikiro waxyaaba guud buu dareemayaa inuu addoon yahay buu dareemayaa inuu allah khaaliq yahay buu dareemayaa qawaacidda guud ee islaamka iyo shareecadii iyo wanaaggii iyo xumihii buu si guud u dareemayaa markaad sii fikirto waxaa la yidhaahdaa oo shaygii aad waxaad ka toostay meelhafla hurdo markaad ka toosto indhahaad waa sidee wax fiican ma arkaysid wejigaad marsan xoogubaa wax ku bicirir waad weyse qaadani indhii way yirtooshayaan saacad baad joogi si fiican baad wau marka caqligu waa oo naftu waa gamcadaa marka alyaqadat min alafla laraba alintibaah waa inuu caqligu baraarugo qalbigu baraarugo bacdaa maxaa ku xiga alfikra atafakur inaad fikirto maxaa laguu abuuray xaggeed u socotaa yaa ku abuuray maxaa lagaa rabaa maxaad kasban doontaa maxaad calfan doontaa maxaad ku beeqaami maxaa ku sugaya idan fikir baa laga rabaa fikirkuna muxuu yahay waa taxdiiqu اlqalbi ila اlmaطluub baa la yidhahdaa taxdiiqu اlqalb qalbiga inuu beegsado oo isha uu ku mudo oo caynu اlfikra wاliftikaar ay beegsato wixii lagaa doonayay wma khalaqtu اljina wاlinsa ila liyacbuduun taxdiiquwa markaad isha meel ku muddo ood aad u fiirisood ku tagtaa la yidhaahda caqligaadiiyo garashada ee garaadkaadii baad ka soo leexin waxyaabihii kale oo dhan waxaad ku soo leexinaysaa wixii lagaa doonayay albasiira marka waa maxay markaad fikirtod wixii dalabto ood aad oga fikirto ilahay inuu qalbigaada geliyo nuur aad ku kala garato xumaha iyo wanaagga miisaan buu rabbi ku siinayaa dadkii oo dhan oo khariban oo xaggaa u bardoodamayo isla saxan yaad le horkuwan maxay ahaayeen shaydaan ba yaa duubsaday xoog doofar lagu eriyay ku jiraan waa halbacaad lagu lisay xoog dhaanta lagu tumaya walasaqiya saar iyo waxaan la garanayn waxoo dhan baad fahmaysa abudar muxuu yidhi anoo jaahili ah oo carab iska dhex joogaan ogaa dadku inay ku sugan yihiin calaa dalaala annahum laysuu calaa shay ilaahay basiir waa nuurun yaqdif اllahu fii qalbi cibaadihi fii qalbi man yashaa min cibaadihi lagu kala garanayo yumayiz bayna alxaqi wاlbaطil alyaqadaةu min alghafla altafakuru fi اlmaطluub intaa markaad la timaado ilahay wuxuu kugu irsaaqaya basiira waa ishi caqliga xaq lagu garto xumaha lagaga leexdo tii baa laga hadlaya marka waxayna ku urursataa bay wadaadduhu waa basiiraة fi asmaaء اllahi wa صifaatihi basiiraة fi اlأmri wالnahyi basiiraة fi اlwacdi wاlwaciid intaasaa lagaa rabaa nuur qalbigeeda ilah inuu geliyo fi asmaaء اllahi wa صifaatihi fi اlأmri wالnahyi fi اlwacdi wاlwaciid saddexdaas u qaybsamaysa baabu tafakur in lagu fikro uu baab yahay fi makhluuqaat اllahi tacaala ilahay wuxuu abuuray oo dhan lagu fikiro iyo wafanaa'i dunya adduunyada dhammaashaheeday lee'anaysay dhammaanaysay iran go'ayso iyo wa ahwaali akhirati aakharo howlkeeda iyo balaayooyinkeeda iyo dhibaatadeeda roogii hirtala meesha ka taagan iyo wasaa'iru umuurihima umuuru dunya walaaakhira iyo adduunya iyo aakharo umuurtooda kaleba aad ka fikirto waxaan waa dhalanteed waa hoos galabeed hoos galbeed ama hoos arooryaad weeye waa waqti iska kooban waxaa weeye waa cadarda meel la aadi maayo sheekh maxamed cali qablacan buu sayidku yidhi yaa eh, rag yarag wuxuu idhi yaa yaa u kibir badan wuxuu hi kolba maalinka ninka u ladan waxaa u kibir badan hee maalinka kolba midka u ladan haddii markooda xoogo iskuu ka aadan tahay sidii ninkii reer macallin bu haddii ilaah dhagtaadna wadaaye iyosa kuu ruqin wax walba ismoodi waxbaa iskugu iraagayoo islaantii baa wiil u dhashay oo roob fiican baa u daayay oo geeli baa nirga dhalay oo baadidii maqnayd ee la waayay baa soo xarootay oo wax walba waa nabad marka wuxuu aaminayba wax ka fiicanba inuusan muxuu ilah dhegtadna wadaayo kor baad ii wadaaye allow iisan kuu ruqin haddii u ruqin maxaa dhici uu soo inuu burburuu ka baaqo halka ku baabao marka adduunyadu yayay ku sirin wey waa dhalanteed waa dhalanteed wey waxaan macno iyo wa taqsiiri nafsi nafta haweeneda in la soo gaabiyo way hanqaltaagi cawsgeeriyaad bay laaci cawsgeeriyaad ma taqaanaa cawska la yidhahdaa ka baxa meesha dakhalka ah iyo webiga moolka qarkiisa ah. saca wuxuu dhi cawskaa burkaa laac uu la tagaayo dhulkaa u ruqi kadibna yaxaas baa la boodi hashaa dheh meeshaan bal sheebtan iyo meeshan shalanqawtiga ah laanta ka soo baxday lac way ka fakan laantii ka soo baxday gudaha webiga iyo dhiha laacda waa ku tegaysaa cawsgeeriyaad bale ruuxii laacud dilaa addunyada waa cawsgeeriyaad saad isu leedahay iskugu kaadan tahay hebel khalaf mawtulfajo laxabaal baa kugu xigta oo goormuu dhinta shaluba noolaan baad la kici taad qaadan weydo oo isgaran weydo marka wa taqsiiru nafsi naftoo la soo gaabiyo hawadeeda hanqaltaageeda laga soo celiyo wa tahdiibaha la layliyo baaldhiigga iyo kurtumaha laga guro ul hadii la soo gooyo maxay leedahay filgimaa ka taagan faraqyaa ka taagan wax la qaadan kara ma aha nin laakiin xariifoo yaqaana sida hadduu kurtuma tiro agga ka gooyo tan ka gooyo ka gooyo oo hagaajiyo ul quruxsan baa ka soo bixi guriga shan garaama xoolaa uu kaxaysan karo naftu marka adduunka ay timaado waxay iska wadataa filgimay wadataa faraqyaa ka taagan leebab iyo qodax baa ka taagan waxay u baahan tahay in la layliyo oo la kurtmatiro oo waxay u baahan tahay laga gura alaabtaas iyo wa xamliha nafta in lagu xambaaro cala alistiqaamati toosnaan lagu xambaaro qaala allahu tacaala ilaahi wuxuu yidhi fikirkii marka laga hadlaayay iyo tafakurkii fii makhluuqaat illah inamaa acidkum waxaan idinku waaninahayaa muslimiin iyo kufaar quraysh iyo ruux kastoo bini aadamahu biwaaxidatin ay bikhaslatin hal qodob hal qodob baa idinku waaninaya muxuu yahay an taqumu lilah ikhlaasan wa sidqan beenbeen ma aha waxaa laga inaad tiado anugu hawsha waan ka fikiray waan qadoo dhigay xaggaa iska taago xaggaan iska taagay oo waa gorfeeyey oo waxaa ii soo baxay ninkan inuu khalday waana beenta wax aad gorfaysay ma ahayn waxaad ku fiirisay il reehebel baad ku fiirisay waxaad ku fiirisay inuu maalan yar yahay waxaad ku fiirisay hadda kahor xogoonu kugu yar adkeeyey waxaad ku fiirisay haddaad taageerto wax nacfi inaadan hadda oo qolyo kaloo baasha ku shubahayo xisaabo kalea kuu idmaaranoo kuu xabaalan ilahay marka wuxu an taqumuu lilah ay liajli اllah ikhlaasan wa sidqan si daacada oo dan kale ka wada inaad u istaagto manaa labalabo masladaad ka fikirtaan ka doodaan wareebelow hawshaasaa soo kordhay aad baan u fiiriyey adugu maxaa kuu soo baxay baan laisla celcelino saasoo ma noqon karto maya tanaa khalada kansoo ma noqon karta maya kanaa ka fiican haddii labada ruuxee doodaya ay labaduba daacad yihiin inay xaqa ku beegsadaan daacad u yihiin ilaahay daacad u yihiin waxay doonayaanna ay ka run sheegaan waxaa weeye inay ku wada habsadaan xaqa oo midkood ku habsado ama ku wada habsadaanba wa furaadaa kelikeli mar baa laga yaabaa in dadku ay ku mashquuliyaanba ikhtilaadkii ummadda dhex jooggoodu waxaa laga yaabaa inay ku dalfiyaan xaqa kaa leexiyaan mar baa khalwo la rabaa keliga maalmaad albaabka soo xidhato oo tiraado wax ii soo geli karaa ma jiro wax adig waddan halkaa ii dhiga adoon jamaacada iyo jumcada ka tegayn sheekh shaqiidi baa laga sheegay markuu maktabadda galo idaa dakhaltu اlmaktaba fakaأnamaa dakhaltu اlqabru dhihi jiray abu abayaan maktabad weyn uu lahaa hadduu galo muaalacaiy baxi iyo shay aadbaadha u galo caruurtiisa iyo haweenku xataa ina usoo galeen ma ogolay adduunka aduu rogmanayo layma yeedhi karo janaasa layguma yeedhi karo haddii uu yimaado mid caloosa dabataa layguma yeedhi karo ilaan hawshaa dhammeeyo maxaa yeelay shawaaqil bay kugu noqon wixii fikradda kuu baxay daba taagna xididka aad qaadaysay bay kaa kala goynayaan khaaطiradii burhaantii kuu baxday bay kaa dhantaalayaan shucac bay kaaga furahayaan aflaa kugu iman inqiaac baa iman khawaairtan ee afkaartan wanaagsanna waa mawaahib rabbi u socota hadal hor iskama joogto jamaaca minasada bukhaari ka mid yahay iyagoo jiifa ayaa waxaa ku soo dhacaysa riyo wanaagsan ama wuxuu xusunay markuu sii gamay xadiid iyo hol markaasuu ordahayo qorahaya meel buu dhig hadda way kaa tegi maalmihii markaad keligaa fadhidaad fikrayso imisa fikradood oo fiican baa kugu soo dhico hadda hadhow iloobi oon dib kugu soo noqonayn hadi اlkhawaaطir waa muhim jiddan haddaadu dadka dhex boodoodan lahayn saacada aad fikirto ood keligaa fikirto oo intaad gacanta halkaa gasho tudinadaas daba dhigto aadan baasha maaminin si fiican hadda dameer ba oga aan fikirin wuu guraya caqligu caqliga maskaxda in laga shaqaysiyuu rabaa adoo kor waad idinku iska soo baara qaybtan bareemka haddaad dhakhtar khaasa u tagto lagaa saaro m wax lagaa saaro waxaa laga inuu dhaho qaybtan xusuusta aad u shaqayso maskaxdaadu qaybtan fikirta aadoo ma shaqayso qaybta wax kaydisa waa daciif fikirtana waa badan tahay daawooyin baa lagu siin karaa iyo kaalmaati ama jugjug meeshaada joog bay kaa noqon yani shay walba xubin walbo ilaahay ku siiye nicmo wey wuxuu u baahan yahay in laga shaqaysiiyo haddii laga shaqaysiin waayo wuu afbeelayaa wuu garaaxaya soofuu shay walba u bahan la soofeeyo hadday marka aad ilaahay darti u istaagtaan idinkoo labalaba oo hawsha ka doodaya ama mid iskii u fikiraya uma tatafakkaru maxaa laga rabaa uma tatafakkaru ma bisaaxibikum min jinna kadibna aad ka fikirtaan baan idinka rabaa saaxiibkiinna muxamada calayhi salaatu wasalaam inaan wax waalle aysan hayn bal ka fikira caqliga bani aadamka marka hawsha la fiiriyo waa laba shay keliyuu xukumaya caqliga saliimkaa ah ee daacadda ah ee si fiican u dhugta nebi maxamedi wuxuu la yimid labanbaa u soo bixi hawshan weyne ah nabi baan ahay allah isoo diray ruuxii raacana jannu ku waari oo tegi ruuxii dinaar baa quwaaxi caaqibada dambe cibtan anaa iskale intay rumaysay adduunka anaa ka talin doona qaysar iyo ruum gacantayda soo gelayaan idinkuna waad lee'anaysaan waalcaaqibatu lilmuttaqiin hawlo aan carab aqoon oo biniaadan aqoon oon caqli keeni karinoo culus buu nabigu la yimid hawshaa ninka la yimid ee ku hadlay kuna dhaga adag ummadana ogu yeedhaya ee lagu dili ee lagu baabiinay halkii soo taagan lamid un weeye ruux waalalo tala inuu yahay oon dan kalena hadduu ceeboobo iyo hadalkiisu hadduu iska hor yimaado wuxuu sala sheegay inuu been hadduu been noqdo iyo haddii nin waalan nin waalan waba kama xidhno sooma inuu waalan yahay iyo inuu yahay aadama u caqli badan ee u wanaagsan ee u khayr badan wuxuu hayana huba wuxuu ku hadlina hubsaday inuu yahay labada mid ma soo bixa laa aalia lahuma idan midda koobaad waalida ayagaa og maxamed unsan waanay maxamed alamiin asaadiq alamiin bay odhan jireen nasabkiisa sharaftiisa caqlig wax walba way ka dhargasan yihiin taa hadday baail noqotoy meesha ka baxday waali maxaa waajibo laazim inuu yahay acqalu الnaasi waaclamhum biاllahi subxaanaه wa tacaala tii baa ilahay ka hadlaya an taqumuu lilahi matna wafuraada tajriid اlcaqli min alhafalaat war caqligiinnan halmaanka iyo hurdada horta ka saara daacadna noqda adoo caqligaada ka saaray khafalaadkiiba haddana daacad ahayna daacad noqda kadibna hal qadiga ka fikira war nebi maxamed intaad fiirisaan ma axad waalan baa mise waa akmalu naasi caqlan wa cilman inuusan waalayn ayaga og dadkay ku siraayaan markay shireen wakay dheen aandhahnu waalay war ninkan ma waale carabaa inugu qosli waa la yaqaanaaye dhaqankiisu dhaqan waale ma ah waa aragtay suu u hadlaayo wuxuu sheegay anagu maba sheegi karaba ee maxaan dhahnaa aan dhahna waa saaxir taasay dhan ku daahaa sixiroole suuratu mudatir baa lagaga hadla hadda waxba <laughs> ku noqon maayo waa abadan waxaa kuu soo bixi inuusan jin nabiga ag marin ee uu yahay saaxiibu qadiya wa mabda caqligaa keenaya fikirkaa keenaya waa haddii daacad laga yahay wa qaala tacaala wuxuu kaloo alla yidhi ina fii khalqi الsamaawaati wاlard dhul iyo cir abuurkooda waxaa ku jira iyo wakhtilaaf illeyli wاnahaar isdhaafka isweydaarashada habeen iyo maal isweydaaranayaan isdhaafayaan laayaatin walbaab aayado calaamado aayaad calaamado iyo baraahin iyo adilo kutusaysa ilaahi subxaanah wa tacaala xaqnimadiisa iyo adduunku inuu burburayo laga tegayo aakharo loo socdo nin walba wuxuu kasbado uu mudan doono liulil albaab ee lilcuquul dadka garashada iyo garaad kale ee caqliga leh kii waalna hadda waxma fahmaya ulil albaab waa kuwama aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda oo kuwa alla xusa iyagoo taagan iyagoo fadhiyaba wa calaa junuubi iyagoo dheerdhinac u jiifa wayatafakkaruuna ku fikire aad u dhugta oga fikira fii khalqi الsamaawaati wاlard cirya dhul abuurkooda weynankooda waxa ku jira waxay ku tusaayaan ayagoo le qaa'iliina le rabbana rabbiga annagu maa khalaqta maadaan abuurin haada samaawaat iyo dholal iyo habeen iyo maalin isweydaaranaya baadilan bilaash xikmaad ka leedahay wey ujeeddaad ka leedahay waxaa aragteenaad laguu gembiye sanqaafka kugu gembisane cirka dhulkan fitinaad aragtee waxaan makhluuqaad ilaahay dhex dhigay mucjizaadkan cajaa'ibta rabbigay waxaanoo dhan ma aha shay bilaash loo sameeyey imaamu shaafici wuxuu ihi wa ajmaca salaf اlumma walaa aclamu mukhaalifan fi risaala ana اlinsaana laa yutraku sudan wالsuda fii qowli ahli اlcilmi waa maxay wa aladi laa yu'mar walaa yunha ayaxsab اlinsaanu an yutraka sudan abada war ma adduunka waxaa lagu keenay inaad noqoto xoolo hadiyaa xoolo hadiyaha ma taqaanaa xoolaha la sii daaya in la raacin wey lama soo dheelmo lama foofiyo lama raaco agga u guud iyo ag haga guud iyo ag midna la odhan maayo bani aadamku sidaa ma noqon karo aadam waxaa lagu yaqaanaa yumar wayunhaa waxbaa la fari waa caaqil waa mukalaf mas-uuliyad baa saaran waxaa samee waxaa ka leexo maxadaada idinku xoolaha hadiyadaa hadiya ma taqaanaa xilliga barwaaqadu tahay ee looda la iska sii daayo ad arkaydo halkaa iska daaqayso hadhowna fiidkii iska soo dheelman dan laga lahayn maba qabna ah war baabad keentay almuhim ilaahay rabbanaa rabbiganaw maa khalaqta maadan abuurin bay odhanayn haadaa waxaanu makhluuqaada baailan bilaash subxaanaka allow ka hufnid allow ka hufnid inaad u abuurto waxaan bilaash wey waa tanziih ilahay baa nazahayaan muslimiintu ilaahay waa ka wenya waana ka hufan yahay waxaasuu makhluuqaada inuu sameeyo oo uu min duuni xikmatin iyo ujeeddalaan iyo xikma la'aan maxaa yeele waxaa la yidhahdaa ruuxa axadka ee caaqilkae wax dooranaya labanba wax u fal uu samaynaya faacil ma fal uu sameeya samaynaya ma jiro faacilkaasoo awood leh oo waxna dooranaya ilaa lidaacin ilaa lidaacin hadda markaad kacaysa maxaad u kacaysaa ujeeddo aad wax soo qabsatid suuriga aad gashood soo weysaysatid waad fadhiisan hadda casharkaad dhegaysatid intaad tegilid aad jamaacada iskaga sugtid salaadda yani axad walboo faacila oo khiyaar leh wuxuu sameeyo ujeeddu ka leeyahay daaci baa la yidhahdaa ujeeddadu waa labo ima daaci xaajatin wa ima daaci xikma la yidhahdaa ujeedada waxaad samaynaysa inaad baahi u samaynayso ood rabto inaad dan ku gaadho makhluuqaadkay taa ka dhacdaa xaaji iyo dan maxaa loo guursadaa baahi aad dareemaysaa loo guursa awlaad baa u baahanta hadhow markaad waayesho garbaha ku qabato awlaad baa u baahanta lagu yidhahdo hebel muu guursada cayda aad kaga hadho xoogoo adaaba dareen kala qabo waad iskaga baahantahay guurkii baahi aad qabto wey xoolaha maxaa loo raadiyaa baahi wax walbood samayn waxaad u samaynaysaa arad iyo ujeeddo aad leedo ama baahi ah ama xikmo ah ama allah subxaanaه wa tacaala wuxuu rabbi sameeyo inamaa yafcalu lixikmati wahaayatin xamiida ilahay xaaje shuqulkuma laha manfaca iyo dur shuqulkuma laha asagu kaama raadinayo idan in ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkan uu sameeyo bilaash ma dhici karto waa ceeb rabbi laga hufahayo subxaanaka faqina cadaab الnaar wa qaala tacala rabbi wuxuu yidhi oo kale afalaa yanduruuna ila اlibili geela miyaysan eegaynin kayfa khuliqat sida loo abuuray geela maad eegtaan waa makhluuq cajiiba wey waa xayawaanka xooga badan ee awoodda ku jirta aad la yaabayso wamaca daalika kura yarbaa intuu hogaan iyo keena ku rido qarqarqar kaga sii yuu fadhiisin markaas aqal awoodiisa ka badan la saari uu iskala socon markii la doonaa la iska gowracan la cuni waa la maali awoodda ku jirta iyo sida rabbi inoogu sakhiray waa cajiib ninka wada hadduu saa u dhufto sida xabad mise ku faninaya hogaanka hadduu saa kuugu tuur xagadaadi geedaha adoo iswal hadduu kugu fadhiistana kow meesha sakaarka hadduu ku gashado waxba laga arki maayo waad riqmaysa laakiin ilahi baa kuu sakhiraya awooddiisa hayinnimadiisa sida dheefbadnidiisa doon socoto weeye wataxmilu afqaalakum ilى baladin lam takunuu baaliqi ila bishiqi اlanfus ina rabbakum lara'uuf raxiim idan waxaa walidaalika qaadi shureyx markuu intuu qadaha dhammeeyo uu rabo in yar nasto wuxuu dhihi jiray xere geel xaggee ugu dhow meel hebla ina keena aan geela soo eeganay alam yaqul illaahu subxaanahu wa tacaala afalaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat waag hore sidii looga cararahay hadda duniyado dhan baa geel iskugu timid dal iyo dibad faranji iyo afrikaan waa la wada raadinaya nacfigiisi dheeftiisi daawadiisi qaabka waa la isku haya waagay jaynisku kala xukumeen ardaydii soomaaliyed iyo ardaydii jaynaha ee kuwa maska cunay baa ka fiican kuwa geela cunay yidhi laga soo tag hadda hadda hor baa sheegay macallimad jayniisa ah oo arda soomaaliya wax u dhegaysa canada niman baa iga sheegay anu ma arag baa iga sheekeeyey caruurtooda hawshaa ay qabsatay macallimiin macallimad jayniisa ah, iskuulka wax u dhegaysa arda soomaaliyeed iyo kuwa jayniisa oo iyagoona waddanka soo galay way iscaayeen marka soomaliya dhaw naga tag waxyow ingaralaha iyo halaqa iyo masaska cuna anaga naleeya binti war naga tag waxaynu geela cunaa carruurtay fooda isgelisay macallimadii baa loo yidha garta loo dhiibtay waxay macallim hawshaasu isku haynaa masaas ahaa waxay tidhi kuwa masaska cunaa la qaatay ma jiro kuwa masaska cunaa ayaa bini aadam miyaa geel cuni kara cuntu ligsmayar dhuuntiisa intay la egta waxaan hal saac bay u sharxaysaa balaayadii geeli xumaantiisa bay sharxaysa haddaadaha u dhiibtay ruuxan munaasaba in <laughs> garda loo dhiibto lannu ruuxa waxaa miisaamaya xaakimka waxaa la rabaa inuu xaajada ka warqabo geel wuxuu yahay yaqaano mas bay weligeed cuni jirtay <laughs> mahal bay taqaanaa waa aafo aafo marka afalaa yanduru ila libili kayfa khuliqat jayniisku way idan hayaan jayniisku hawlo badan bay soomaalida hadda ku hayaan maalin dhow baa nin wuxuu iga sheegayna ganacsadaa wuxuu yidhi inuu asagoo de ka qayb galay iyo in ay saaxiibadu sheegeen ma garanayo wuxuu ihi maalin dhow nin jiniis oo qolyahan dhararka laga soo qaatay iyo alaabta badeecada aad ka soo qaadataan soomaaliye ayaa martiqaad sameeyey buui martiqaad buu samey raggii u ahaa macaamiisha iyo kastamkiisii zumanadiisii oo dhan buu ballamiyey qada ballaaran buu sameeyey hilib geel buu kariyey ari buu kariyey lo buu kariyey doofaar buu kariyey ay buu keenay wixii un xaaraan soomaali agtooda ka ahaa oo dhan buu keenay oo hilbaah markii la fadhiisto miiskii qadar la gurtay buu kan waa hilib geel kan waa adhig kan waa lo kan waa doofaar kan waa daanyeer kan waa ay hala qadeeyo cabitaanadii kan waa khamro kan waa caano geel kan waa waa burtuqaal eh, jooskii oranjiga dheh jirteen kan waa cambe alaabta uu daadiyey soomaaliya kurbabad way yaaceen managa maad nagu ciyaaraysa managa cunaynaa khinsiir iyo doofaar iyo daanyeer iyo waa khamra cabbayna waa muslimiin baana annagu show jayriskuaba imtixaani dan buu ka leeyahay wuxuu yihi kitaab qur-aan uu soo qaaday halkan uu saaray kitaabkan qur-aanka barwaan akhriyay toban sanaan akhrinaya isagoo turjuman afkay ku turjuman baan akhriy muslimiinbatan haa islaamka idiin banneeyey inaad ekhaaintaan ood been ii sheegtaan khamre iyo khinsiirna idiin diida waa islaamkeebu u fiirsado xujada baa laydinku ogayaa meel aan la galo iyo wax lagu hadlaa la garan waayo buur iyo khayaanada iyo beenta iyo dhagarta iyo isdabamarinta soo diinta ilaahay ma xariminoo islamku ma xarima khamrada iyo khinsiirkana ilaahay baa xarimay waxaad aniga ii khaaimaysaa ee intaad alaab soo qaad telefoonna u bedelaysaan magacyada eed ii xaabinaysaan oo u dhacaysaa koobka khamrada islaamkaad diiday war cadka iska goosto iska cuna daranbad cuntaani intaad qajac ka siisaan istakfirlah iska dhaha amba intaad ixaabisanba istakfirlah dhahdaani wax lagu hadlo baa la garan waaya yani suuro bay ka bixiyeen somaa islaamkeen lagu ogyahay ha lagu ogyahay islaam baad xafiis ugu tegi gacantay kuusoo xadhigi kuma salaamo waad fiican tahay hay baad leedahay hawlahaadii ma baride see tahay kansoo muslima ah, w ilaamad maxaad islaami ladahay kan wuu islaam xabiiska ila jooge maxamed iyo cabdulaahi xasan baa la yidhaahdaay adugu maxaad argixisaa tahay ku leedahay yaa i dacweeye markaa ma naagtaa i daweysa mise adaa i daweyne dig idinkaa isdila isbaabiinaya diinteenna ku hagaada faاstaqim kama umirta wman taaba macaka walaa tadqow afalaa yandur ila libili kayfa khuliqat sida loo abuuray miyaynan arkaynin dadkan reemiyiga ee dafirsan ee ilaahay wa ila الsamaa'i cirka miyaysan eegaynin kayfa ruficat sida loo koryeelay afalam yanduru ila الsamaa'i fawqahum kayfa banaynaaha wazayanaaha wamaa laha min furuuj muxuu ihi wadaadkii xoogu tiriyey war cirka tir bira ka day ama tollin ku yaal allaha taladaalabaa berina loo tagaa buui xoogu jacdi nasar lagu garaaci jiray waa fiican taha wuxuu cirka tir bira ka daya ama tollin ku yaal allaha taladaalabaa berina loo tagaa buui waa runtii abada in allaha yumsiku الsamaawaati wاlأrض an tazuula tolliin ku yaalloo laisku kakabay oo inagu waxaanu samayno tolliinkii baad arki meesha laiskaga dhejiyey baad arki mashiinkii meeshu wax ka qodbay baad arki meesha laiska qabatiyey baad arki hadday gaaladu naasa waxay leeyihin waan baadhnayoo kun iyo afar boqoloo sano ka hor iyo dayaxan kala dilaacay dheh kadib buu isku bogsaday iqtarabat الsaacatu washaqa alqamar mascuud bari fi saxiixayn dayaxaa kaa dhambal markaasuu qaybna qowga abuu qubays buu dhankaa ka maray qaybna dhanka kale ajyaadayn kufaaro quraysh markay caraboo dhan ka maqraad kacday habeenka dayax inuu kala badhmay oo kala tegey laba filqa noqday yo waxay dhaheen <laughs> maxamed intuu ka daro sixirka anaga dhammeeyey cirkiba u soo dhigto inuu sixiro ruux xaqa diidan la kari maayo waman yuriid illaahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shaya وإlى الsmاءi kayfa ruficat sida loo maysan arkayna ku cibro qaadayna وإlى الjibaali qowyaha iyo buuraha iyo calalka kayfa nusbi sida loo qotonshay loo taagay وإlى اlarضi dhulka miyaysan kayfa sudx sida loo fidshay fadakir waani dadka ilaahay ku waani nabi maxamedow inamaa anta mudakirun waaniyaa tahay lasta calayhim bimusayطini bijabaarin calayhim aduu ma xukuntid qalbigooda iimaan ma gelin kartid kama saari kartid xaqoon u sheeg kii qaata Eh, kii qaata asagaa ku badbaadayay alaabtan laysku xidhay geeli iyo cirki iyo eh, qawiyihii iyo iyo calalkii iyo dhulkii baa laysku qabtay waxaa wey mid yar iyo mid weyn wax munaasaboo ka dhaxayso daahira ma jirte waxaa lagu leeyahay shay walbuu rabbi abuuray qalla aw caduma waa daliilu cala allahi subxaanahu wa tacaala allow ku tusaaya wa fii kulli shayin lahu aayatun tadul cala annahu waaxidu تأmل سطور الكائناaت فإنها من الملك لعلى إليka رasائل وخط فيها لو علمت أن وخط فيها وخط فيها لو تأملت خطها على أن كل شيء mxوuha ما khلى الله باطل شhay walba hadaad fiiriso allaad ka dhex arkaysa mid mulxid ahaan jiro maraykan ah oo falisuuf ahaa waagi damar dhakhtar noqday yo hadda wuxuu le inaan islaamaan rabaa maxaa jira u islaamaysa baa la yidhi ad ilahay ma jiro ku hayo cilmiga dhakhtarka iyo sayniska iyo cilmulhaysaan u dabataagnaa in weja abiica u qodayeen u xalaafaynayeen u gurhayey iyo waxaan ku dhawaabu alloo taagan inaan arko subxaana wa tacaala sibaale alla inaan arkaan dhow ku dhawaayo shay walboon baadha wuxuu tusahayaa subxaan qaadir inuu jiro adduunkan maamulo asagu maamulaya nidaamka muxkamka rabbi u dejiyey qaanuun abiica qaanuun noolaha cilmi walba ama fiisa ama kimistria ama ixyaaa oo kii baylojkaad dhihi jirteena kulli markaad baadh wuxuu ku geynayaa allah subxaana wa tacaala weja abiica san u qufahay u qufaayey qowgii ilxaadkay hortaagno dhan baa sii waxaan ku siganayaa buui allaba inaan arko wuxuu u jeedaa yaqiinta aan gaadhay alla jiritaankiisa buu ka wadaa marka wadaalaa'il waxan o dhan waa meesha wailardi kayfa sudaxad baxi cilmi oo caqadaa ku jira asawaab ardadu waa kurawiya waana ijmaacu salaf اlumma khilaafna kama jiro waxyaabaha kale iska daa laakiin nadar alcayn waa maxay inay tahay musaax miiskan oo kale laakiin way wareegsan tahay oo waa kurawiyo sida sawaabka ah. wa qaala tacaala ya ya way ku fidsan tahay soma fidsan kubaddu kubadda sooma fidsan geedaan markaa socoto fidsan mayso adoon baa sii daadagaye waa cuntaan baa laga wadaa qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi afalam yasiiruu miyaysan soconinoo qaadeen filarda dhulka gudihiisa iyo wadooyinkiisa fayanduruu kayfa kaana caaqibaة اladiina min qablihim damar allahu calayhim walkaafiriina amsaalha oy markaa eegaan kuwa ilaahay ku kufriyey cidhibtoodii dambe maxaa wey ilaahay baa baabi'iyey wailkaafiriin nin walba ilaahay ku kufriyena amhaalu caaqibati اladiina min qablihim ninkii qayrkii loo xiro maxay dhaheen soomaali aduguna soo qoyso wixii kuwaa maray baa adana ku maraya qiyaas اlashbaah walnadaa'ir baa la yidhahdaa hebel hadduu camalka ku naargalay kii sameeyeyna in hebel ahaynna waa ku naargalaya وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون sheekhu wuxu uhi wاlaayaatu fi lbaabi kaiiraة waa fara badan tahay wmeel axaadii waxaa ka mid ah alxadiiث الsaabiq xadiidkaa soo hormaray baa ka mid ahaa kuwa soo hormaray fi baab اlmuraaqaba soo ma ahay alkayisu ruuxa dhugtala waxaa weeye man dana nafsahu ninka naftiisa la xisaabtama ninka naftiisa la xisaabtama ama xisaaba laakiin waxaa roona inuu sheekhu keeno xadiidka ibn cabaas ibni cumar ee xasanka ahaa ee kutubtana wariyay tafakaruu fii khalq اllah walaa tafakaruu fi اllahi subxaanaه wa tacaala xadiidkaasaa aad uga wanaagsanaan laha baabka ayib xagga darajo ahaanna hadduusan kan xoog badnayn ka kale kama xoog badno tafakaruu fii khalq اllah ay fii makhluuqaat اllah waa masdaroo looga jeedo bimacna mafcuul laga wado wey ilaahay wuxuu abuuray ku fikira waxay idiin geynaysaa cilmi baad ka faa'idaysaan allah idin baraysa allah idinku xidhaysa waxaad tihiin baad ka ogaanaysaan walaa tafakkaruu fii daat illaah alla weyne ku fikirin maxaa yeelay waad dhumaysaan caqligiisu caqlignu ma karo ma awoodaan walaa yuxiiطuuna bihi cilma wallahu subxaanaه wa tacala aclam